سناء bismillaahi raxmaan raxiim wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdi asalaamu calaykum waxaa weeyaan maanta waxaa sharaf inoo ah inagoo ah magaalada turkuub inuu inala joogo walaalkeen sheekh maxamed sheekh ibraahim kenyaawi oo aynu fursad u helnay in badanna aynu sugaynay in badanna yimid fiinland ayaa maanta waxay dalku jaanis u helen inuu fursadihiisa qaaligaa ah uu wakhti inaga siiyo sheekhu waxa weeyaan arday ka dhigta magaalada dalka masar magaalada caasimadda qaahira wuxuuna dhigtaa culumta shareecada waxa weeyaan laba bilood oo dacwoa ayuu ku joogaa yurub labadii bilood ee dacwada maalin maalmaha ka mid a ah ayuu wuxuu soo siiyey turku ilaahay ajir iyo xasanaad badan ha ka siiyo waxa weeyaan muxaadaro aad iyo aad u qayim u ah oo aad iyo aad u wanaagsan in anfacasa ayuu wuxuu inoo soo diyaariyey oo ku saabsan xidhiirhka u dhexeeya ubadka iyo waalidka waxa weeyaan muxaadaro aan aad iyo aad ugu baanayn haddaan nahay reer turku sheekhana waxaan u sheegaynaa magaalada turku inay yihiin dad isku xidhan oo waxa weeyaan mar kastaba khayrka jecel oo walaala ah oo mar kastaba raadiya meesha ay culumta iyo sheekhyada meesha ay culumta ay ka helayaan oo ah sheekhyada islaam eh, sheekhyada muslimiinta ah gaar ahaan sheekh culumta eh, eh, ah sheekhyada soomaaliyeed ah culumta sheekhyada ugu waaweyn marka la yidhaahdo bulshada soomaalida dhexdeeda mar kasta oo aynu meel iskugu nimaadno waxay noo caada ah inaynu ku bilaabano aayadaha qur-aanka ah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 صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم sadaq allahu alcaliim sadaq allahu alkariim isagana aayadaha qur-aanka wiilkaaheliska ilaaha ku anfaco innagana kuwii ku anfaco ilaahay naga yeelo intaa kadib kuley hadal badan ahaan ma buuxsho waxaan rabay inaad ii sheego sheekoo cudurdaartay aawadeed oo ahna arday weli aan jaamacaddii ani u dhammaan wuxuu inaga codsaday su-aalo ma jiraan su-aalahaas markaa waxa weyaan cilmigu ka faa'idaysano su-aalahan waxa weeye wax su-aalaha looga baahna wakhtiga oo inagu yar aawadeed hadhutule waxaan gelaynaa briig ama tooko oo aynu salaada casar ku tukanayna haduu yidhahdaa salaada kadibna muxaadaro kale ayaa inoogu xigi doonto aad iyo aad iyaduna u wanaagsan markaa dhegaysi wanaagsan kusoo dhowow sheekh mar labaad iyo mar saddexaad oo magaalada turkuub iyagoo ku jecel in badana eh, in badana tifiyada iyo youtubeka kaa daawaday maanta waxay fursad u heleen si laarka ah ku dhegaystaan markaa kusoo dhowow mar labaad sheekh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alkhalqi sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam walaalaha soomaaliyeed iga guddooma salaan diiran salaan kal iyo laab ah salaan qaali ah salaan ka timid qalbi walaalkiin qalbi wiilkiin qalbi wiil soomaaliyeed oo khayr adduunyo iyo mid aakhira idan la jecel wiil soomaaliyeed oo ka soo tegay reerkiisii ehelkiisii idiin yimid idinkugu yimid meel ka fog dhulkaysii hooyo dhulkii qalbigeennu ku weynaa dhulkii qaaliga nagu ahaa amnigiisa ammaankiisa allaha soo celiye dadkiisana ilaahay ha mideeye aad baan ugu faraxsanahay meel ka fog dhulkeennii hooyo in aan kula kulmayo hooyooyin waalid dhallinyaro rag iyo dumar waxaan kula kulmayaana ayaan ahayn adduunya doon ee ay tahay liiclaa'i kelimat illaah wax ka wanaagsan ma laha in laysugu yimaado laysu soo horfariisto liiclaa'i kelimat illaah waxaynu qaybinaynaa waa dhaxalkii xabiibka ku salliya xabiibkiina walaalayaal sida laidiin sheegay waxaan ahay arday waana ku faanaa in aan ahay arday inaan ku noolaado arday aad baan runtii anoo arday ahna aan dhinto waa ku faanaa maxaa wacay waxaa waajib ah qofka inuu waxbarto marka uu dhasho ilaa iilka laga geynayo qof walba waxbaranayaana waa arday markaa u cudurdaara u cudurdaara walaalkiinna ardayga ah haddaanu in badan baahidiina aanu oofin karin u cudurdaara u cudurdaara jahligiisa u cudurdaara caado iima aha runtii in aan intaan meediaha hor fariisto ka jawaabo su-aalaha ilaahay ayaa waxaan ka baryayaa maxaa ka badan culimmadeenna inuu ilaahay noo xifdiyo culimmadeenna annaga iyo idinkuba waxaynu u baahannahay culimmadeenna culimmo caalimiin ah adduunka kuwa ugu cilmiga badan ayaynu leenahay hadday oroba joogto oo aada joogtaan iyagaad u baahantihiin iyagaa yaqaana xaaladdiinna iyagaa yaqaana deegaankiinna iyagaa yaqaana xaaladdiinna iyo baahidiina sida ay tahay duruufihiina iyagaa garanaya fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxa markaad ka jawaabaysid in aad cilmi u leedahay ayaa wanaagsan xaaladda orobbana culimaad joogto taqaana afrika hadday noqotona dee asalkeenniyaaba joogaba marka arday miskiin ah waxba loogama baahna waxaan u wareegayna ma aha ee aan idiin hor fariisanayna inaan idinka cilmi badannahay ma aha ka saara malaha qalbigiinna waxaan u soconnaa waa cilmi doon ayaynu nahay idinkan wax idinka baranaynaa maalin walba waxbaad noo sheegtaan maalin walba xaaladaan aragnaa idinkan wax wallaahi idinka baranaynaa idin garan marka annaga iyo idinkuba culimmadeenna ayayna u baahannahay allah haynoo xifdiyo culimadeenna shar iyo shayddaan ilaahay haynooga xifdiyo cimrigoodana allah noo dheereeyo intaa kadib codka si fiican midiin soo gaaraya eh, hooyo iyo aabbo hooyo iyo aabbo waan ku faanaa mar walbo aan mawduucaas ka hadlayo waan ku faanaa wallaah allah u naxariisto hooyay aabbo way iga dhinteen allah u naxariisto inta waalidee dhimatayna sidoo kale allah u naxariisto inta noolna allaha xifdiyo dhalinyaroy aad baan horta ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay hor fadhido maanta dhalinyaradan waa dhalinyaradii aan kala hadli jiray meediyaha halkaasaynu saaxiibo ka nahay maanta waan ku faraxsanahay inaan idin hor fadhiyo dhalinyaroy waxaan idiin sheegayaa wax cusub maaha waa waxaan meediyaha idinkaga sheegi jiray laakiin maanta waxaan rabaa dhegihiina inaad furtaan laabtiina duleelisaan si hadalka aan ku hadlayo iyo waxa aan sheegayo anugu afka kama hadlo anoonan faanaynin wallaahi afka kama hadlo qalbigaan ka hadlaa wallaahi kelmadda aan sheegayaana qalbigaygay ka soo baxdaa ilaahayna waxaan ka baryaa inuu geliyo qalbi inuu geliyo waxaana ugu fiican hadal hadalka ka soo baxaya qalbiga ee gelaya qalbiga ilaahay qalbiga haynoo wanaajiyo ilaahay haynoo wanaajiyo qalbiga dhallinyaroy waxaad ogaataan kama aydan soo bixin dhulka cirkana kama aydan soo dhicin waxaa idan dhashay hooyo hooyo iyo aabbaa idan dhalay khaasatan hooyaa idin dhashay hooyaa caloosha idinku soo qaaday hooyaa sagaal bilood idin siday xaaladda hooyada markaad fiiraysid waa xaalad ka duwan xaaladaha gabdhaha kale gabdhihii aynigeeda ahaa da'deeda ahaa keyrkeeda ahaa waxaad garanaysaan hooyo sagaalka bilood ay caloosha kugu waddo raaxa kuma noola ma raaxaysanayso hooyo hooyo waxaad arkaysaa caloosha mar allaaliyo hooyo waxaad arkaysaa eh, caloosha bil maalinba maalinka ka dambeeya bilba bisha ka dambeeya hooyo waa cuslaanaysaa way cuslaanaysaa hooyo hooyo ma dhaqaaqi karto hooyo caatay noqonaysaa caloosha kullama ay weynaato xubnihii kalaa yaraanaya way daciifaysaa hooyo waad u fiirsateen hooyadiin hooyo way daciifaysaa waad aragteen way bararaysaa dhiglaan baa ku dhacaya anemiya ku dhacaysa hooyo way daalaysaa hooyo waxay xoog waxay maciyn bidaysaa hooyo inay keliyaha qabsato markay soconayso inay halkaa qabsato oo ay sidaa ku nasato haddo dhan bay hooyo u soconaysaa hooyo waad garanaysaan maalinka ay ku dhalayso sagaal bilood sagaal bilood kadib hooyo waxaad arkaysaa maalinka ay ku dhalayso daqiiqadda aada soo baxaysid ee aad ka soo baxaysid uurka hooyadaa way uga xanuun badan tahay intii ka horeysay oo dhan sagaalkii bilood oo dhan waxaa uga xanuun badan daqiiqadda aad soo baxaysid laakiin waxaasoo dhan hooyo waa u adkaysanaysaa gabdhahan yaryarkee qurxoon markay dhalayaan waa u adkaysanayaan caashan eeg waxa waxaa soo baxaya waa quratu cayn aragtidaaday doonaysaa sagaal biloodee wixii caloosha ku waday saddex kiilo afar kiilo ku waday bannaanka mar allaale markaad u soo baxdid haddana eeg waa laba sano oo ka kulul ka uga xanuun badan intii ka horreysay hooyo way daciiftay raaxa ma haysato sagaal bilood ma ayaa nasanin sagaal bilood habeenkii aad dheelanaysay waa dacfi kale marka kalena waa laba sano oo taxano ah hooyo labadaas sano uma naxariisanaysid waad ogsoontihiin dhalin yaro idaylkiin uma naxariisataan hooyadiin hooyadaa dhabteedaad ka dhiganaysaa musqul ka dhiganaysaa ma aragtaay aad ku xaaraysaa ku matagaysaa ku kaajaysaa hooyo waxaa laga yaabaa in waxaa laga yaabaa hooyo allaha u naxariisto allaha xifdiye waxaa laga yaabaa maalin in ay iska beddesho afar shan dirac inay beddeshaa laga yaabaa oo marka ay kaa dhaqayso ayaad ooyeysaa way kuu soo ordee naaskii bay ku siinaysaa iyadoo mar allaala markay ku ah, dhigtid baad haddana waxaad kala wareegaysaa mata kale kiibay soo bixinaysaa haddana waad ooyeysaa iyadoonan dhaqin hooyo silac ma seexanaysa hooyo habeenkii mar allaala markaad aa dhahdid hooyaa markiiba kula boodaysa aabba khayr allaha siiyee annaga oo dhan qolka kalaan jiifanaynaa hayo wareerina la yidhaahdaa waxaa waaya maanta dhan baan soo shaqaynaayey waxa waaye ma ka warqabno labada sana cunugii oon weynaaday haddaan caanaha iyo aan maaragtaay dharka iyo xafaayadaha aan u soo gadno waa khayr haddii kale hooyaa ku soo korinaysa siddeed iyo toban sanaad gaaraysaa siddeed iyo toban sana ninkii muluqa ahaa ee lagu hayay gacanta dhabta lagu hayay ee aan diqsiga xataa iska celin karine diqsigu ka awood badnaa ayaa waxaad arkaysaa gabadhii waa gabar weyn waa kuuskuusan tahay way isqabatay wiilkii sidoo kale shan iyo toban sano labaatan sana la gaaray hooyadaa gadaal u fiiri hooyada waxaad arkaysaa kullamaa aad xoog yeelatid hooyo way daciifaysaa ma u fiirsateen kullamaa aad adiga tallaabada dheeraysid aad geedaha ka boodi kartid hooyo tallaabadeedu way soo gaabatay gabadha markay labaatan sano jirto hooyada tallaabada markaa ay tallaabsanayso iyo waagii ay labaatan sano ka hor hooyo tallaabsanaysa isku mid maaha hooyo waa daciiftay indhaheedii hooyo wax ma arkayso cerbadda xataa waxaa laga yaabaa inaanay dunta gelin karin aawi nuurkeedii adaa qaatay aday kuu hurtay sacrifice aday tadxiyadaa ku siisay hooyo dhegaha waa ka jirtaa aad wax ugama maqasho maxaa tiri hooyo codka in loo yaro kor qaaday rabtaa in dhegta loogu dhoweeyey rabtaa aawe maqalkeedii adaa qaatay aawe quruxda hooyadaa hooyadaa way dhartay dhabannadiia tubtay hooyo aawey macashi aawey maaragtaa cabaaryaheedii aawey tage waxaasoo dhan xataa waxaad qaadatay hooyo aad ka qaadatay nuxurkii timaheeda hooyo timaheeda bal fiiriya labaatan markaad gaadhid xabad madow inaadan ku arkin baa laga yaabaa maxaa caddeeya hooyo timaheeda aday kuu hurtay miskiinta way daciiftay waxaasoo dhan waa waxa aynu aragnay waxaa ka daran oo aynaan arkin gudaheeda hooyo uurka meeshii aad ku jirtay adduunka intaadan imaanin ka hor gurigaagii waa uurkeedee hooyo way daciiftay lafaheedii baa dabcay hooyo xididadeedii oo dhan baa debcay hooyo hooyo maanta maxay u baahan tahay xooggeedii waxaasoo dhan gabadho xooggan bay ahayd iyadaa adeegan jirtay maanta aday ku siisay wixii oo dhan adaa taagan labaatan sanaad jirtaa ah wiilkaagan iyo gabadhaadan maxay hooyo kaaga baahan tahay maanta ma in ma in laisu sheegay u baahan tahay dhalin yaro ma in laydiin sheegay u baahan tahay hooyo intaa kula soo ekaysiisay waxay kaaga baahan tahay kenyaawi ma uga baahantihiin inuu idiin sheego soomaaliga ma la fahmaya aanun baa iska qaylinaya haddii aydan fahmaynin in finishan soo friisinaha noo fasire waa la fahmayaa ii jawaaba waa la fahmaa soo maaha hooyo adeegeeda hooyo waxay kaaga baahan tahay ma in lagu sheega u baahan tahay waad garanaysaan soo maaha khayr allah idin siiyo hooyo waxay u baahan tahay ilaahay baa kuu sheegaaya ilaahay baa kuu sheegaaya wuxuu kuugu sheegayaa ma taqaanaan ciyaar ciyaar ha umalaynina wuxuu kuugu sheegayaa in xujada ay kugu ooganto adduunka wuu kuu sheegayaa markuu kuu sheego maxaa hadhow lagaa rabaa dadka labay u kala baxayaan dad qaata hadalkaa ilaahay iyo dad aanan qaadanin soo maaha ilaahay wuxuu leeyahay markaa kadib ilaya almasiir wuxuu kaloo dhahayaa ina ilaynaa iyaabahum uma ina calaynaa xisaabahum ma idiin sheegaa aayadda ilaahay mise hadhow waxaad ka baqaysaa xujo inay idinku noqoto ma ka soo bixi kartaan ilaahay wuxuu idin leeyahay imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawla kariima hadday hooyadaa iyo aabbahaa miskiinta aanu ka soo sheekaynaynay hadda ama hooyo iyo aabbo labadooduba hadday agtaada da' ku gaaraan ilaa gabadha labaatanka jirta hooyadeed waa da'e ama wiilka hooyadii ay jirto wiilka jir labaatan aabbihii iyo hooyadii waa da'e hadday agtaada hooyo ama hooyo iyo aabbo ay ku gaaraan da' agtaada hadday ku gaaraan hadhihina uf hadhihina aabbihiin iyo hooyadiin khaasatan hooyo ubadka hooya inta badan ay ag joogaan oy ka warqabtee ayaa oo ay ka warqabtaaye hadhihina uf hadhihina waxaa laga yaabaa in isdhahdaan waa kii kan caaqilka ah ee dhahaya hooyadii uf hooyashe uf loo dhahayaa laakiin ilmeheen inta badan way dhahaan way dhahaan uftu waa luga alcarabiya af soomaaliya waxaa waaye ah ah hooyo markay kuu yarto adigoo dee ciyaaraya adigoo baalkii dheelaya adigoo musalsalka meel fiican uu kuu marayo oo aad dee meeshii ugu dambaysay oo aad wax kala celinaysid alla gabadhii aad la jirtay amaa la helaa amaa la helaa amun soo galaa alla waak uu soo socdaa way soo socotaa adoo wax kala celcelinayo kombyuutarkiiba ama tv gii ku dhex jira haddii hooyo miskiinta ah ka waran ay kuu yeerto maxaa samaynaysaa ah, hooyas ah, waa ku imaanayaa hooy adi dhibad waa kaa waa idhaafisay eeg hooyo wiilku wuxuu leeya hooyo goolkii waa idhaafisay ah ahdaas aad dhehaysid hadhihina uftan la diidan yahay waayo eeg ahda ahda iyo waxaa wada socda bal jirkaaga fiiri qofka markuu ah dhahayo eeg waa guulguulkii waa ha guulguulin baa lagu yidhi ahna ha dhihin hana guulguulin jirkaagaa hooyo ku cabsiinaysaa bal qof isagoo qoslaaya ah ma dhehaysaa ah ma dhehaysid jirka waa isgelinaysaa intaad lacnad saartid aad ka duuntid kaaki ka dhigtid ayaad leedahay ah waa kaso qaara ah hooyooyinku waxay leeyihiin naa iga tag hay xaganina qumayo yahay ya waxaa hooye ay ka baqaysaa inaad dee goolkii haddii uu ku dhaafo inaad cunahaaba qabatidba war ma laga yaabaa hooye inaad cunaha qabatid ma dhici kartaa ma dhici kartaa hooyadii intaa kula soo martay in aad cunaha qabataan ma laga yaabaa inaad ceejisaan hooyo ilaa nafta ay ka dhacdo ma laga yaabaa ma dhici karaa qof muslima hooyadii sidaa inuu u galo yaan been la sheegin hadalkan ha u malaynina maxamed muuse keliya inuu sajalay ha u malaynina wallaahi wallaahi hadalka aan dhahayo iyo waxa maanta inta ka dhacayo iyo niyaddeenna waxay ka qoran tahay ka sajalan tahay mala-ul aclaa agtiisa so uma ogidin malaa'ig inay garbaha noo saaran tahay wallaahi wallaahi <laughs> saddex usbuuc bay ahayd waa taqaanaa saddex usbuuc bay ahayd holand eh, denmark denmark hooyo miskiin ah ayaa gabadheedii isqabteen oo hooyadii hadda aan ka soo sheekaynaynay way isqabteen mar allaaliyo markay is yaro qabteen hooyada xaq waxay u leedahay gabadheed inay canaanato soo maaha gabadhii dharbaaxa iyo qab intay tiri hooyadii hoo briiska indhehe ugu shubtay maasaa ka kacday hooyadii way garan weyday maxaa dhacay dhinacii kale qabatay haddana hoo biriiska babaar hooyadii cirkaha u kacdee dee waa miskiinta xooggeediia lagu garaacayaa mugta xooggeedii way waxaan hooyadii dhulkay ku dhacday hooyadii komay gashay haddaanay wax kale ugu sii darin markiiba ambalaas baa la keenay ambalaastii alaala markii la soo dejiyey hooyadii la saaray wallaahi ambalast dhawaaqeeda waa lasii maqlayey isbitaalkii lama geynin gabadhii yaa gabadhii kaalay arag balaayo aan la aqoonin baa u timid halkaa qoorta intay ku dhufatay ayaa dabaqay saarnayd muraayadii ka soo tuurtay ambalast way sii dhawaaqaysaa gabadhii dhulkay ku dhacday laf walba oo ay lahayd way jabtay ambalasta hooyada ambalasta ku xigtay waxaa saarnaa gabadhii war ma garanaysaan cidda qoorta ku dhufatay ma taqaanaan anugu waa aqaanaa idinku ma taqaanaa dhalinyaro ma garanaysaan zay zay saydan u garanaynin saydan u aqoonin garan maysaan gabadha gabar baa dhegaysta gabar baa hooyadeed dishay hooya gabar dishay maaha gabadhaa waalidkeed dishay dharbaaxo hooyo hooyay dharbaaxo ku dhufatay hooyadii way suuxday isbitaal baa la geeyey gabadhiina qoortaa la dhuftay daaqadii baa laga soo tuuray way jajabtay gabadhii garan maysaan cidda qoorta ku dhufatay ma garanaysaan wa jazaau sayi'atin sayi'atu miluhaa xumaan haddaad samaysaan abaalkiisu waa maxay waa xumaan kale haddaad hooyo dharbaaxa ku dhufatid hooyo indhaha u guduudisid hooyo aad ma aragtaayey uurkeeda aad gelisid walaaci welwel aad gelisid abaalkeeda maxaa waaye wixii aad ku samaysay wax ka darna lagugu samaynaa sow maaha waxaa waxa waaye waa xaqii hooyada gabadha waxaa ku dhuftay qoorta ku dhuftay waa xaqii hooyada hooyada xaqeeda ma dhumayo sagaal bilood maceen ciyaar baad mooday uurka lagugu soo siday bilaash maa dhabteeda ugu xaari jirt ugu kaadin jirtay yah war yaa ogol insaan ka ogol dhabtiis in lagu xaaro ilaahay baanu ku dhaariye oo lagu kaadiyo diraceeda in laguma tago yaa ogol war ma ogoshiin haddaantaan soo ordaan dhabta kaaga xaara ka war see yeelaysaa insaan waay sow ma ogid qofka caloosheeda kugu siday sow ma ogid insaan waay qofka laba sana dhabteeda aad mashquul ka dhigatay waa insaan siddeed iyo toban sano qofka aad ku soo koriyey waa insaan qofka kuu diiday raaxadeedii kaaga tagtay aabbo ma aha waa hooyo waa dumar waa qof daciif ah wax walboo wanaagsan bay ku siisay isaay see u dharbaaxaysaa war xaqeeda ma lumaayaa ma lumaayaa hooyo xaqeeda su u lumaayaa hooyo su u lumaayaa hooyo see u dharbaaxay see u dharbaaxaysaa hooyo hooyo see see hooyo indhahan waa indhihii ku ilaalinayey afkan waa afkii ku dhunkanayey see u dharbaaxaysaa see u dharbaaxaysaa hooyo imaa yabluganna cindaka alkibar axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf walaa tanxarhumaa ha guulguulin hooyo ha guulguulin biruu aabaa'akum tabarukum abnaa'ukum ilaahay aayaddiisu wuxuu ku leeyahay wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaanan xaqa hore ee xaqa hore ee ilaahay kugu leeyahay addoonka ku leeyahay maxaa ku xiga maxaa ku xiga waxaa ku xiga xaqa waalidkaa ku xiga ilaahay baa dhahaya ilaahay baa dhahaya an ishkur lii waliwaalidayk ilaya اlmasiir igu shukri aniga igu shukriya xaqa hore allah leh war soo ma ogidin dhalinyaro soo ma ogidin ilaahay baa leh xaqa hore xaqa labaad yaa iska leh waliwaalidayk waliwaalidayk aabbiyo hooyaa leh hooya iyo aabbaa leh xaqa way muteen aabbana waxa uu u ordayo u dhididayo waa maxay waa inuu kuquudiyo kirada guriga uu bixiyo waxbarasho kaa bixiyo biilalkaas inuu dabero hooyana waata guriga kuu fadhida kuu diiday raaxadeedii oo dhan bay kaaga tagtay an ishkur lii waliwaalidayk kaa caaqulwaalidaynka ah caasiga ah garan waaya xaqa hooyo iyo aabbo maxaa lagu samaynayaa ilaya almasiir ilaya almasiir ilaya almasiir anaa la ii soo laabanayaa yaa way wax loo laabanay mataqaanaan waa ilaahay intuu ku amray aada diiday weeyaan ma jannaad sugaysaa janno miyaad sugaysaa hooyaa kuu yeertay cayaar baad ka dooratay hooyaa kuu yeertay way ku weyday xaggee jirtaa war jiraa wiilka habeenkii maqan xagguu jiraa ii sheega xagguu jiraa gabadha maqan xaggay jirtaa xaggee aadaysaa gabadha hooyo iyo aabbo saa guriga uga tegaysaa iyadoonan ogeyn hooyo iyo aabbo iyadoonan ogeyn oo ayan ku fasixin see u baxaysaa xaggeed aadaysaa waktigaasaad dayacaysid yaa iskale ma taqaanaan waryaale waktiga xoogaaga yaale xoolahaaga yaale waktigaaga yaale yaa leh cimrigaaga yaale addoommadii allow hooyay aabbaa leh hooyo iyo aabbaa leh saxaabi baa u imanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasuu ku dhahayaa rasuul allow yaa iska leh saaxiibtinimadeeda yaa leh nin shaaba weeyaan nin dhallinyaraah weeyaan yaa iska xooggayga yaa leh xoolahayga yaa leh wakhtigayga wanaagayga yaan wax u qabtaa yaan la saaxiibaa yaan la saaxiibaa xooggiina yaa leh xoolihiina yaa leh aabbi hooyaa leh markaasuu dhahayaa hooyadaa hooyo waxay la booday shan iyo labaatan boqolkiiba xooggaa iyo xoolahaagii wakhtigaaga markaasuu yidhi yaa iskale mar labaad hooyadaa baa leh konton ayay hooyo qaadatay yaa iskale marka saddexaad hooyaa leh hooyaa leh toddobaatan iyo shan bay qaadatay war miyaanay lahayn ilahay baa ku dhaariyee afar kiila adoo ay caloosha kugu waday sagaal bilood bay ku wadaa hooyo gabdhaha da'deedaa fiidi waa dhudhuuban yihiin iyagoo dhan way fudud yihiin hooyo markay la socoto gabdhaha way ka tegayaan ma gaari karto war maxaa dib u dhigay hooyada adaa u dhigay uurkeedaad ku jirtaa aaway xaqeedii aaway xaqeedii hooyo hooyo gabdhaha la eg waxbay arkaayaan waxbay maqlaayaan way ordaayaan way qurux bad waa kaa miskiintan dhartay ee isku dhartay soo godatay aaway xaqeedii aaway adaa u haya haddaad u diiday xaqeedii allah siiyey subxaanah ilaahay baa siiyey boqolkiiba toddobaatan iyo shan buu siiyey hooyo xaqeed xaqeedi toddobaatan iyo shan buu hooyo siiyey yaa iskale rasuul allow marka afraad aabbaa leh boqolkiiba boqol yaa qaatay xooggaaga xoolahaaga waktigaaga yaa qaatay waalida qaatay gabar maxay ku leedahay asxaab maxay ku leeyihiin maxay ku leeyihiin wareeg musalsel la fiirsado iyo maxay ku leeyihiin champion barcelona iyo real madrid maxay ku leeyihiin wakhtigaaga waxba kuma laha miskiinta iyadaa leh hooyo intaad ka maqan tahay way welwalaysaa hooyo way murgaysaa hooyo way murgaysaa way ooyeysaa hooyo wax biyaa u keenay la'dahay war aada hooyooyinkiin aaway xaggeed ku ogtihiin cerka maa ka soo dhacdeen mise dhulkaa ka soo baxdeen xaggeed ku ogtihiin hooyooyinkiin hooyooyinkii waa kuwan soo arkay weeyaan ee jooga qaxootiga jooga weeyaan waa kuwa cirkana u ah dhulkana u gogosho ah waa kuwa un-ta ay biisho waa kuwa ay siiso bacaha ay siiso kuwa qoraxda ay dishay weeyaan hooyooyinkiin xaggeed ku ilowdeen hooyo hooyada boqolkiiba toddobaatan iyo shan xaqeeda la siiyey ilaahay abuuray siiyey xaggeed ku ilowdeen xaggeed ku ilowdeen hooyo waxaa korinaya mishaarida u karinaya biyo siinaya isbitaal geynaya waa gaal aysan dhalin weeyaan united nationka siinaya iyagaa goglaya iyagaa wada iyagaa xambaaraaya aaway aaway hooyadan miskiintaha dadkii ay dhashay aaway soo kuwan ma aha xoogga waaweynee hor fadhiya soo idinka ma aha ceelasha biyaha masaakiinta joogta oo miskiintaa dhididay ee shaha wareejinaysaa hooyadiin ma aha xooggiinay leedahay xoolihiinay leedahay waxqabadkiinay leedahay goorma idinkugu dambaysay hooyooyinka meel walboo aan taga hooya calaacalaysa wiilkaygiibaa iga tegay wiilkaygiibaa waxaa sidaa yeelay wiilkaygiibaa sidaa ii galay wiilkaygii aan ku soo daalay markaan orabba u dirsaday wuu i ilaaway maxaad ku ilowday war waa maxay jannada macaankaad ku ilowday hooyo hooyo macaan ma wax ka macaan baa jira wax kamcaan miyaa jiro hooyo wallaahi inaanay jirin wallaahi inaanay jirin ninbaa u soo ordaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu dhahayaa rasuul allow meel fog baan ka imida ii ogolow ii ogolow rasuul allow inaan kugula mubaayacoodo mubaayaca diil inaan kula galo ii ogolow rasuul allow in aan soo hijroodo oo aan kula jihaado anoo doonaya ajir ilaahay ii ogolow rasuul allow xadiidku waa saxiix weeyaan waxa sheegayo imaa waa bukhaari imaa waa muslim imaa waa saxiixaynku ku yaallaa rasuul allow ii ogolow inaan kula jihaado waa loo baahan yahay ciidan imaa waa beder imaa waa uxud imaa waa maaragtay ghazawaadkii kale ee loo baahnaa shaab dhallinyarada loo baahnaa i ogolow rasuul allow inaan kula jihaado ilaahay dartii baan rabaa ajir ilaahay baan rabaa jannaan rabaa rasuul allow muxuu dhahayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam eeg xikmad baa la rabaa diinta marka aad markaad ficil samaynaysid xikmaa la doonayaa calaa cilmin inaad u samaysid ja wuxuu gartay ninkan waxa uu jannada ka raadinayo waaa waa martabad saddexaad weeyaan aad ii fahma waa martabad saddexaad waa jihaad wuxuu doonayo laakiin waxaa ka horeeya martabadii labaad ee ku xigtay martabada koowaad ee ilaahay caabudidiisa ah war xaqa koowaadoo ah cibaadada ilaahay iyo jihaadka oo ah xaqa ee martabada saddexaad yaa u dhaxeeya yaa u dhaxeeya biru lwaalidayn waalidkaa u dhaxeeya wa bilwaalidayna ixsaanan khalad weeyaan in la kala hormariyo in la kala hormariyo waajibaadka waa khalad tan kuma jirto kuwa la kala hormariya kuma jirto tan xajka markaad joogtidaad ama xiirashada ama gowraca hadyiga ee maaragtaaye dhayaxtuurashada waad kala horumarin kartaan taa oo waa la sameeyey laakiin tan maya xaqa hore allaa leh yaa laga horumarin karaa xaqa ilaahay war ma wax laga horumarin karaa jira abadan abadan ay اlcamali ay اlcamali axabu ilى اllah camalkee ugu wanaagsan camal la qabto insaanka uu qabto camalkee ugu wanaagsan asalaatu calaa waqtihaa salaadoo la tukado waqtigeeda oo aan laga dibdhigin lagana hormarinin waa shayga ugu horeeya camalka ugu horeeya ilaahay jecel yahay weeyaan wuxuu yidhi uma ayu uma ayu uma waa atartiib wاtaraakhi ama maca taraakhi yani yaa ku xiga cibaadadan salaada ah marka la guto kadib waa maxay waajibka kale ee ku xiga malii fahmaya yaa ku xiga wuxuu yidhi biru lwaalidayn wa bilwaalidayni aayaddii kalena maxay tihi waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah waa salaadii waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah waa xaqii hore alleh inay ilaahay caabudaan maxaa ku xiga biru اlwaalidayn wa bilwaalidayni ixsaanan ma kala haraan mana kala hormaraan ka waran haddaan ku dhaho salaadda waktigaan tukan lahaa haddaan hooyo ag fariisto ka waran ma anfacaysaa ma anfacaysa inaan salaadda u daayo hooyo ma anfacayso maxaa wacay hooyo waxaa ka horeeya waajibka salaada ka horeeya cibaadada allah ka horeeya xaqa ilaahay ma siin kari hooyo qof walbaa xaqiisa sii qof walbaa xaqiisa sii haddaa siin weydaan aakhire xisaab baa taalla aye uma ayu yaa ku xiga waxaa ku xiga aljihaadu fii sabiili اllah jihaad fii sabiili اllah martabada saddexaad waaye eeg hooyada waa laga horumariyey jihaadka waxa looga horumariyey waa waxa ay leedahay xaq ay leedahay waaye waa muhiimadda waa yacni waa muhiim ay tahay hooyo iyo aabbo daa'iman hooyan ku celceliyaa waalid badan baa runtii rag badan baa iiga xanaaqay arrinkaa laakiin waxaad ogaataa martabadan birul waalideyn marka laga sheekaynayo hooyo iyo aabba yaa horeeya hooyaa horaysa rasuulkaa hormariyey shan iyo toddobaatan baa la siiyey hooyo aabbana labaatan iyo shan baa la siiyey ha ila yaabina markaan hooyo hormariyo ama aan ku celceliyo carabka hooyo badanoo ooyeyso dayacan baan arkaa iyadaa leh hooyaa leh xaqaa haddaad siiso musalsel haddaad siiso maaragtaaye cayaaro haddaad siisid haddaad hooyo ka dhexdid iyadoonan ogayn oo aan raalli ka ahayn ma anfacayso wuxuu yidhi wuxuu yidhi xabiibka sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi waxaan dhiil kula gelayaa kula mubaayacoonayaa jihaad iyo hijro aan doonayo ajir ilaahay iyo janno inaan ku galo ayaa wuxuu yidhi ma leedahay hooyo fahal min axadi waalidayka xay ma nool yihiin mid ka mid mida ah ma nool yahay waalidiinta hal ka mida ma nool yahay wuxuu yidhi qaala nacam kilaahumaa xayun yaa rasuul allah yaa rasuula allah haa labadooduba waa nool yihiin rasuul allah hooyaa nool aabbaa nool fahal min waalidayka axadun xay midun ma nool yihiin nacam kilaahumaa xayun yaa rasuula allah iska dhaaf hale labadiiba waa ii joogaan muxuu yidhi rasuulka wuxuu yidhi ma doonaysaa ajirna ilaahay ma ka doonaysaa ma rabtaa janno inaad geshid adoo waalidiintaa nool yihiin haa farjic ilaa waalidayka faaxsin suxbatahumaa ha idan gasho jawaabtaa haddaad ilaahay ka baqaysaan addoommadii allow qaar baa naqaanaa dhegta intay ka geliyaan dhegta kale ka bixinaayo laakiin waa sheegaynaa xaqa annaga cidaan uga baqaynana wallahi inaanay jirin wallahi wallahi wallah farjic ilaa waalidayka fa axsin suxbatahumaa u noqo hooyadaa iyo aabbaha u laabo hooyo iyo aabbo oo wanaaji la jirkooda wanaaji u adeeg hooyo iyo aabbo u adeeg u qabee hooyo miskiinta u qabee u dhaq madaxa saliid u mari qabooji u tidac u sheekee hooyo uurkeeda farxad geli farxad geli hooyo u riixriix babbi hooyo u dhaqdharkeeda u adeeg fuli baahideeda oofi hooyo iyo aabbo adeega aabbo i hooyaa leh na ma laha ma laha qof shisheeyaa ma laha ma laha saaxiib ma laha walaa jaar ma laha hooyo iyo aabbo hooyada janno haddaad doonaysaan addoommadii allow hooyo iyo aabbana ay nool yihiin hoostoodaad ka helaysaan jannadaada waxaa la geliyey hoostooda war sow ma ogid sow ma ogid qofka insaanka adduunka marka uu ka tegayo adduunka marka uu ka tegayo xabiibkaa dhahaya man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka marka adduunka uu ka tegaya hadalka ugu dambeeya uu yahay laa ilaaha ila allah jannadiibuu gelayaa xadiis saxiixa maaha laakiin waxaad arkaysaa haddana qof aan dhihi karin qof aan dhihi karin wuu rabaa inuu dhaho laakiin cunaha lagu dhegan yahay waa la ceejinayaa war ma raallibaad ka tihiin addoommadii allow adduunka markaad ka tegaysaan in lidin ceejiimiyaad doonaysaan oad dhihi weydaan laa ilaaha ila allah waxaa lagu leeyahy culimmadu leeyihiin waxa qofka cunaha qabta marka uu dhimanayo u diida kelimadda tawxiidka inuu adduunka kaga baxo oo keena suu'u lkhaatima waa hooyo la caasiyo aabboo la caasiyo weeyaan hooyo hadday qalbiga kugu hayso ha sugin janno wallaahi waa kaa wallaahi waa idin naxyaa wallaahi wallahi hooyo hadday nooshahay aabba hadduu nool yahay jannada halkani ku taallaa marka ay saxiixdo shaabadda kugu dhufata ayaad geli kartaa jannada wallaahi wallaahi sheekh kalena ha weydiinina qof iga dambeeya ha horsanina taa hooyada oo ku haysata oo gadaal ka ooyaysa ku raadinaysa uurkeeda u kacayo ooyaysaoo gubanaysa haddaad dhimatid haddaad dhimatid yaa jannaha sugin ilaahay baa yaqaana meesha aad tegaysid allahna soo hanuuniya annagoo dhan hooyo waa jannadeenna hooyo waa naarteenna weeyaan nin sheekh maxamed xasaan oo ku celceliyaa runtii qisadan daa'iman xabiibka horta wuxuu dhahayaa salى اllahu عalayhi wasalam ya bna aadam isnac maa shiئt ya bna aadam isnac maa shiئt fakamaa tadiinu tudaan waxaad doontaan sameeya halkaas waxbaa lidinkaga sheegay halkaa wax kalaa lidinkaga sheegay culimmadii har iyo habeen internetyadii oo dhan hooyo way idiin sheegtay aabbo wuu idiin sheegay meel walba wax waa lidinkaga sheegay qalbigiinna waa la buuxiyey haddaad dhegaha furaysateen oo aad maqli weydeen oo aad shaydaan raacdaan yaa iyo warkuu idiin sheego isnac maa shi'ta waxaad doontaan sameeya fakamaa tadiinu tudaan fakamaa tadiinu tudaan wax allaaliyo waxaad caado ka yeelatid waddadaad jeexatid unbaad qaadaysaa la soco war haddaad waddo shar aad jeexataan yaa qaadaya macalli baa qaadaya kula tahay maya haddaad waddo abuurataan oo aad waddo jeexataan ama beer abuurataan yaa goosanaya yaa qaadaya waddadaa dee qofkii jeexday adaa ku dhidide aduunbaa qaadaya beertan adaa ku daalaya aduunbaa goosanaya haddaad kullay goosanaysaan qof kale aanu goosanaynin khayr goosta addoommadii allow goosta wanaag goosta baarinimo goosta biruu aabaa'akum tabarukum abnaa'ukum u baarinimo fala waalidkiin hooyo iyo aabba ha la ogaado hooyo iyo aabbo ha la ogaado ilmihiina idin ogaanaayay idinkane haddii ay yeeli weydaan soo ma aha aakhiro war baa jira ina ilayna iyaabahum uma ina calaynaahum xisaabahum dadka annagay noo soo laabanayaan xisaabtoodana waa korkaya yaa dhahaya allah subxaanah waa ilaahay ku dhahaya wabilwaalidayni ixsaanan wabilwaalidayni ixsaanan ilaahay ku dhahaya weeyaan walaalayaal marba haddii jihaadkii laga hormariyey birulwaalidayn hooyo iyo aabbo haddii laga hormariyey birulwaalidayn ya macyaar baa ilaahay baan ku dhaariyey macyaar baa hooyo loo dayici karaa mise hooyo orub baa loo dayici karaa itamashleen waan soo shaqaynayaa lacag baan soo keenayaa adduunyo war haddii jihaad looma dayn karo lagu yidhi ma waxaa loo daynayaa xaaba adduunyo la ururiyo ya waa loo baahan yahay inaad shaqaysid ah hooyo u shaqaysid laakiin maanta adduunka eeg adduunka waxa waaye ilaahay baa hadal ku faraaya oo ku dhahaya waqul lahumaa qawla kariima kow wakhfid lahumaa janaaxa dulli min araxma labo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira waa hadday nool yihiin u raarici hooyo garabka hadday kula joogto ay ku maqlayso hadal wanaagsan dheh afkaaga adinkaaga hooyo afkaaga adinkaaga hooyo hadal wanaagsan dheh ku farxadgeli afkaaga afkaaga gabar yahay ku farxadgeli hooyo gacmahaaga ku farxadgeli wakhtigaaga ku farxadgeli lugahaaga ku farxadgeli jiritaankaaga iyo joogitaankaaga noloshaada hooyo iyo aabba ku farxadgeli ku farxadgeli maxaa wacay hooyaad noqonaysaa ragga aabbay noqonayaan ilmay dhalayaan hooyo aabbo way dhimanayaan hadhow markii ilmo aad dhashaan labadiinow markaad ilmo dhashaan ilmihiina inay idin anfacaan bay u baahan yihiin haddii aad anfici weyday dhegaysta haddaad anfici weydo hooyo iyo aabbo maanta oo aad ka fogaatid oo aad gelisid aad aad murug gelisid hooyo iyo aabbo waxaad ogaataa adigana goordhow in aad goosanaysid suntaas aad abuuratay maxaa waay waxaan ogsoonahay waxaan ogsoonahay nin baa wuxuu sameeyey hadda gabadhii aan soo sheegayni waad aragteen wax kale qoorta ma dhufanin daaqaddaa kama soo tuurin ma waalla gabadha oo iidis iskama soo tuurin laakiin waa ishii hooyada xaqii hooyada soo tuuray waa abaalxumadii iyo ficilkii xuma ay samaysay baa soo tuurtay gabadha kow maxamed ibn sheekh maxamed xasaan radia allahu canhu allaha u naxariistee ayaa wuxuu sameeyey isagoo ramsiis maraya waa qaahiro dhexdeeda ayaa wuxuu arkay waa qof hadda joogaya haddaan radia allahu canhu yidhi raalli ahaada waa allaha ka raalli ahaado allaha ka raalli ahaado ayaa isagoo ramsiis maraaya wuxuu arkay meel lagu urursan yahay wuu dhex galay sheekhi waa looga leexday mise oday waa yeela ooyahay shaarku jeexjeexan yahay bishimuhu dhiigayaan oo uu wejigu ku kuusan yahay markaasaa wuxuu yidhi war yaa dilay odagaan waayeelka ah da'da ah yaa dilay mise halkaasaa waxaa lagu celcelinayaa wiil xooggan oo labaatan jir ah wiilkaasaa dilay oo muxuu ku dilay oo wiilkiisa muxuu yahay odigi wuxuu yidhi waa wiilkayga wiilkaaga haa wiilkaagaa dhiigan kaa keenay wiilkaagaa bishimahan gooyey wiilkaagaa halkaa kaa kuuskuusu kuu feerayey ku buurbuuriyey wiilkaaga wuxuu yidhi hala yaabin buu yidhi isaga ma aha khaladka khaladka waa aniga khaladka waa aniga inuu wiilkayga halkan igu garaaca anaa kasbaday beerta aan goosanayo midhaha aan cunayo maanta oo oohintan iyo dhiiggan iyo foolxumadan bahdilyadan ah anaa abuurtay yaa kaloo goosanaya wuxuu yidhi aabbahay baa hadda ka hor labaatan sano ka hor halkan aan keenay baadiyahan ka soo kacnay xoolihii iyo beerihii alaab baan soo doonnay qaahirihii dee markaan muraayadihii nalalkii iyo dadkii maasha allah gawaaridii noloshii macaanid aan arkay odagana aan alaabtii gadanay buu yidhi haye waa noqonaynaa xoolihii iyo beerihii iyo reerihii baan u noqonaynaa waa dee xeradii meeshii mugdiga ahayd baadiyo waa taqaanaan wuxuu yidhi aabba raalli ahaw adun baa noqonaaya aniga magaaladaanaan rabaa aabba halkaanaan joogaaya wuxuu yidhi aabbayaa xoolihii iyo beerihii ma dhici karto aabba ee soo bax maya maya waa lisriixriixay odagiibaa marka waxaan ku bilaabay buu yidhi feer odagaa sheekaynaya aabbaan dilay buu yidhi halkaanaan ku dilay maantana labaatan sano kadib wiilkayga igu dilaaya halkan wajazaau sayi'atin sayi'atun miluhaa war ilaahay ma buu sheegayaa waman asdaqu min allahi xadiia haddaad waalidiintiin baari u noqotaan ilmuhu baari bay noqonayaan haddaad caasi ku noqotaanna hee ilmaha caasi bay noqonaayaan wakhtiga allah noo barakeeyo walaalayaal waalidiinta baari ha loo noqdo waxaan keliyo raacinayaa laba daqiiqo haddaad leedihiin hooye iyo aabbo shan sano aanoona la hadlin ayay dhinteen alla maanta waxaan ogahay haddaan ogaan lahaa shan sano ka hor hooyo waan xiriirin lahaa haddaad leedihiin hooyo anoonan ogeyn bay dhimatay hooyo iyadoo iyo xanaaqsan bay dhimatay alla aabbo aabbo toban sana yaa ka hor buu dhintay alla hadda maxaan qaban karaa hadda maxaan u samayn karaa haddaad leedahay wax badan baad qaban kartaa addoommada alla waxaan idiin sheegayaa hooyo iyo asalka iyo faraca ma kala haraan waryaa joogitaankaaga sabab u ahaa hooyo iyo aabbo ilaahay ka soko hooyaa ku dhashay aabbaa ku dhalay marba haddaad nooshahay oo aad jirtid oo aad joogtid hooyo iyo aabbo iska daa ha noolaadana ha dhintaana xiriirkiina go'i maayo waa lagugu leeyahay baarinimadii ha dhimato ha noolaato waa lagugu leeyahay oo hadday dhimato yaa wax siinaa seen wax u siiyaa rasuulkaa u imanaya nin sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu dhahayaa rasuul allow baarinimadaydiima waxba iiga haray ma la iiga baahan yahay baarinimo hooyo iyo aabbo bacda mowtihimaa markay dhintaan kadib wuxuu leeyahay haa waa maxay shan shayba waa lagaaga baahan yahay war ma idiin sheegaa ma u baahan tihiin ma samaynaysaan ballan ma tahay waa idiin sheegay maxamed muuse ma aha waxa sajelaya xagga ilaahay bay ka sajelan tahay waa ammaano waa culays aan qoortiina saarayo waalid badan baa dhibban wuxuu yidhi shan shay ayay kaaga baahan yihiin hooyo iyo aabbo hadday dhintaan tan ugu horraysa asalaatu calayhimaa in aad u ducaysid duco meel walbo aad joogtid hooyo ilaahow u naxariiso qabriga u waasici qiyaamaha u shafeec aabbo ilaahu u naxariiso wاlistikfaaru lahumaa tan labaad inaad istikfaar weydiisid oo aad dhahdid ilaahow u naxa ilaahow u dembi dhaaf waalidiintay waa tan labaad tan saddexaad inaad xiriirisid dadkii iyaga dartood un loo xidhiirin jiray oo waa kuwe kuwa dad baa jira aan la xiriirinin aan waxba ku ahayn haddaanay hooyo iyo aabbo ahayn waa qaraabadii yaa qaraabada ugu horeeya waxaa ugu horeeya kaad caloosha ka soo wada baxdeen ee isku aabbaha iska hooyada tihiin ama isku hooyo ama isku aabbo qaraabada ninka ugu horeeyo waaye inaad xiriirisid hooyadaa kadib walaasha inaad xiriirisid hooyo markay dhimato kadib aabbo uu dhinto in gabadhii uurkooda ka soo baxday wiilkii ka soo baxay wacdid xiriirisid hadduu baahan yahay siisid hadduu aradan yahay huwisid oo aad danihiisa oofisid hadduu xanuunsan yahay dakhtar geysid haddii aad kartid inaad ka warqabtid waa waajib uu kugu leeyahay hooyo iyo aabbo intaasoo gabdhood intaasoo wiilba wuxuu leeyihiin walaal maba naqaanaba walaalihiin waxaa isuu kahay dambaysay mudda isuu kahay dambaysay war hooyo iyo aabba haddaad rabtaan inaad wax u qabataan xiriiriya walaalihin xiriiriya qaraabada iyagaa ugu horeeya kan saddexaad kan afraad kan afraad waxaad xiriirinaysaa asxaabtoodii hooyo gabadhii ay la sheekaysan jirtay oo ay ku soo nafisi jirtay oo ay agteeda kusoo lugubaxsan jirtay gabadhaas waa inaad xiriirisaa cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhu wa ardaah xadiid saxiixa saxiixu muslim ayaa wuxuu maalin isagoo maka u socda dameer buu saaran yahay kuleel weeyaan cimaamad madaxa ugu duuban isagoo socda ayaa wuxuu arkayaa nin acraabi ah qolaa ka hor imaanaysa nin reermiyi ah wuu garanayaa markaasuu ka soo degayaa dameerkiisii intuu ku ordu intuu xambaaruu dhunkanayaa cabdullaahi ibnu cumar qolaa la socota asxaab way yaaban yihiin mar allaale markuu dhunkado ayuu dhahayaa war sawmaahid hebel sawmaahid haa wuxuu leeyahay dameerkayga fuul ninkuu lugaynayey wuu dhibbanaa fuul buu yidhi dameerkayga waa hadiyada qaado cimaamaddii intuu iska fura cabdullaahi ayuu madaxa ugu duubaayaa oo uu leeyahay qoraxdana isaga celi middan maca asalaama mar alaala markuu ka soo taga asxaabtu waxay leeyihin war waa maxay niyo bahashii keliya dee aad ku socotay ee cimaamaddii qoraxda kaa ceelinaysay war ninkan ma walaalkaabaa waa maxay wuxuu yidhi maya ee ninkan aabbihii iyo aniga aabbahay ayaa saaxiibba ahaa waxaan maqlay buu yidhi rasuulka oo dhahaya sala اllahu عalayhi wasalam ina abara اlbiri ina abara اlbiri silaة الrajuli ahla wuddi abiihi waa saxiixu muslim baarinimo waxaa ugu wanaagsan inuu qofka xiriiriyo waalidka dadkii ay isjeclaayeen ma aha qaraabe ogow waa asxaabtii shishe xataa qabiil aydan wadaagin ayaa la xiriirinaya si u noqotay baarinimo midda ugu wanaagsan haddii meeshaas aad xiriirisid hooyaday bay isyaqaaneen gabadhan aabbahay bay ninkan isyaqaaneen oo ay saaxiibbo ahaayeen haddaad xiriirisid waxaa ka awlaysan in aad xiriirinaysid qaraabadii iyagiina aad xiriirinaysid war miyaanay ahay wixii ka sokeeyey waad xiriirinaysaa marka walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga yeelo kuwa waalidka xiriiriya kuwa waalidka xiriiriya waalidka aan la ilaawin waalidka ducuu nooga baahan yahay waalidka kaalmuu nooga baahan yahay hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba adduunka keliya ma furna accountiga xawaaladaha adduunka keliya ma aha bal xawaaladaha aakhiraha ka degdegsiinyo badan kuwaasaa ka shaqayn og hadda idinkoo fadhiyaad shaqayn kartaan xawaaladaha aad rasiidka kaararka u xoqi kartaan u duceeya waalidkiin qalbiga ku qabta dhaha ilaaho u naxariiso waalidiintayo siday noogu soo naxariisan jireen ilaahow siday waagaanu yarayn sidaynu ugu naxariisan jireen ilaahow ugu naxariiso ilaahow maaragtaay qabriga u waasici qabriga uga dhig rawda min riyaadi iljanna iyo weliba waxaa lagaaga baahan yahay dardaarankoodiina inaad fulisid aada oofisid haddii ay tahay sida sharciga waafaqsan hadday tahay hadday ku dhahday waxaas iga gud hadday ku dhahday waxaas samee hadday ku dhahday eh, hebel waxsii haddii adi dardaaran uu jiro inaad oofisaan dardaarankai aabbe iyo hooyo haddii sharciga uu waafaqsan yahay intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa dembigeenna dembiga waalidiintana inuu dhaafo dembigeenna dembiga waalidiintana inuu dhaafo dhallinyarada da'da yar rag iyo dumarba intaana guursanin guur xalaala allaha siiyo guur xalaala allaha siiyo guur ay ku degaan allaha siiyo intay isqabtee aan ubadka lahayn ubad xalaala oo saalixiina allaha siiyo ubad fara badanoo saalixiina allaha siiyo reer sal salbalaaran allah ka yeelo inta waalidee kala maqan allaha isu keeno inta hooyo iyo aabba xanuunsan allaha caafiyo inta xanuunsan allaha caafiyo inta ubad la qaatay allaha soo celiyo iyagoo cizi iyo sharaf leh karaamo leh allaha soo celiyo inta xiran allaha soo daayo inta xiran allaha soo daayo inta qalloocanee dharaagaystayaal iyo caasi ah balaayo ilaahay ha soo toosiyo ubadkeenna allaha ka yeelo kuwa salaada jecel kuwa soonka jecel kuwa cibaadada jecel kuwa ku xiran ilaahooda ilaahay iimaan ha ka buuxiyo uurka ilmaheenna iimaanka isagaa waxaga isagaa hogaamiya isagaa kiciya isagaa sare u qaada isagaa ku xira alleh iimaan allaha siiyo ubadkeenna iimaan uurkooda allaha geliyo hareerahooda allaha yeelo kuwa iimaan qabo mu'miniina allaha ka yeelo kuwa xaqa waalidkood garta allaha ka yeelo dhulkeenni allaha noo nabdeeyo dhulkeenni allah noo nabdeeyo amnigiisa ammaankiisa allaha soo celiyo dhulkeenna hooyo qalbigeennu wallaahi ku weyn yahay ilaahay xasiliyo ilaahay horumarkiisa ha u soo celiyo balaayo dhan allah ka ilaaliyo ilaahay waxaan ka baryay haddii aynu adduunkan ka tegayna ilaahay nagama saara ilaa isagoo raalli naga ah maahane ilaahoo raalli naga ah adduunkan haynaga bixiyo haddaynu ka tagno rasuulka maciisa moxamed ibna cabdilaahi ibna cabdiilmualib ibna haashim ibna cabdimunaaf sala allahu calayhi wasalam maciisa jannat lfirdows allah isugu kaageeyo innahu waliyu dalika wamowlaah astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu